bsm اllaahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd in shaء allahu taعaalى bishan aan ku jirno ee rajab ee aan aakhirka uga jirno sanadka kun afar boqol soddon iyo sagaal ayaan in sha allahu tacaala masjidkan imaam muslim yaan waxaan ku bilaabaynaa in shaa allahu tacaala tafsiiru kitaabi illaahi caza wajalla allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa wixii alla uu naga awoodsiiyo uu naga karsiiyo macnayntiisa tafsiiru lqur'aani alcadiim qur'aanka weyn tafsiirkiisa wuxuu ku saabsan yahay min culuumi lqur'aan ayuu ka mid yahay casharka caawana in shaa allahu tacaala wuxuu ahaan doonaa muqadama ama gogol dhig ayuu noqon doonaa in shaa allahu tacaalaa waxaan ka qaadanaynaa faham cilmu tafsiir waxa uu yahay ahmiyadda uu leeyahay sida wax loo fasiro ama tafsiirka anwaacdiisa iyo qeybihiisa kala duwan ee kutubta qofka tafsiirka akhrisanayo ama dhegaysanayo uunan ka maarmaynin ee uu u baahan yahay ayaan wax ka taataabanaynaa in shaa allahu tacaala tafsiirka culuumulqur-aanka uu ka mid yahay inta aanan u gelin waxa isaga tafsiirka khaaska u ah yaan insha allahu tacaala waxaan taabanayaa marka hore qur-aanka iyo maraaxishii uu soo maray al aan marka ugu horeyso waa kalaamu اllahi tabaaraka wa tacaala ilaahay hadalkiisa waaye ee nazalahu calaa nabiyihi muxamedi sala allahu calayhi wasalam waa kalaamkii alle ee alla uu kusoo dejiyey nabiy llaahi moxamed korkiisa sala allahu calayhi wasalam biwaasitati jibriil iyadoo jibriil loo soo marsiiyey macnaheedu marka waxay tahay qur-aankan aan akrinayno allah ku hadlay subxaanahu wa tacaala jibriil ayaa maqlay oo ka dhagaystay allah subxaanahu watacaala buu ka soo qaaday ee jibriilna nebiga ayuu u keenay ee uu baray isagoon xarafna ku ziyaadinin xarafna ka nuqsaaminin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisaas uu ugu keenay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebi moxamedna basharka intiisa kale ayuu soo gaarsiiyey mid uu toos u baray iyo mid isaga miduu baray sii baray ilaa iyo zamankeennan hadda aan joogno nicmooyinka waaweyn ayay ayayna ka mid tahay in ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisa uu dhexdeenna ku baaqi yeelay waayo ilaahay kalaamkiisu waa ka duwan yahay makhluuqa kalaamkiisa oo dhan walbaa waa uga duwan yahay waa kalaamu lkhaaliq annaga hadalladeennana annagay munaasab noo yihiin oo waa kalaamu lmakhluuq maadaama kalaamkii alla marka inuu alla dhexdeenno uu yeelay ee aan akrinayno oo aan ku tukanayno oo aan macaanidiisa yacni aan macnaynayno dhammaanteed marka waa nicmo ilaahay ummaddan u galay ilaa qiyaami saaca ama qurba ilaa qurbi qiyaami saacana ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu ugu daa'im yeelayaa oo qur-aanka inuu xifdiyo alla isaga ayaa kafaalo qaaday innaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun ayuu alla yidhi qur-aanku markaa wuxuu soo maray markii hore xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalama uu noolaa qur-aanka wuxuu ku xifdisnaa oo shayga xifdintiisa iyo hayntiisa yacni asalkeedu waxa uu ahaa ama meesha ugu badan fii suduuri rijaal dadka quluubtooda ilaahay ku xifdiyey bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri اladiina uutuu lcilm ayuu alla yidhi subxaanahu watacaala qoraalka iyo marka qur-aanka in la qoro oo hal meel lagu ururiyana ma jirinba waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa qornaay laakiin wuxuu u qornaa hadba meelo kala gegedisan buu ku qornaa alwaaxda waa lagu waa ku qornaa maqaarkau maqaaradau ku qornaan jiray lafaha ayaa lagu qoran jiray nin walbaa waxunbaa isaga qornaa laakiin hal meel oo musxafka ama qur-aanka awal ilaa aakhir lagu jamciyey waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalama ma jirin laakiin qur-aanku macnaheeduma waxay noqonaysaa haddii aan la qorin maba la xifdininba oo maba ilaalsana miyaa laga wadaa maya bani aadamku laba hab ayuu wax u ilaaliyaa habna waxay tahay xifdiga xifdiga waxbaa lagu ilaalin karaa waxaa kaloo wax lagu ilaaliyaa qoraalka in la qorto laakiin innaga hadda wadciga maanta jiro ama dadka maanta joogo habdhigaalkoodu ama habxifdintoodu maadaama ay u badatay wax qorid ayay waxay u qaateen wixii aan qornaynba inuusan xifdisnayn sidaasna sax ma aha waayo qur-aanka iyo xataa qur-aanka iska daa axaadiidta rasuulka axaadiidta iska daa xataa ashcaaru lcarab carabtii gabayadii ay gabiyi jirtay oo luqadda carabi qur-aanka marka la fasirayo ama xadiidka nebiga la fasirayo loo soo laabto ilaa kala luqa carabiya uu qur-aanku kusoo deganyah ashcaartaas carab oo aan waxba qori jirin ay ku gabayday dawaawiin ayagoo abay ah xifdisnaayeen mar danbaa la qoray oo laysyidhi armay dhumaan iyo ixtiyaad iyo dadaal dartiisaa loo qoray haddii marka imru-ulqays iyo cantara iyo gabayadoodii aynan dhumin ilaa maanta ay yaallaan gabayna uu yahay bani aadan tiriyey maxaad u malaynaya waxii ilaahay ugu talagalay inuu daa'im ahaado marka meeshaas marka waxaan ka rabaa inaan ogaano taariikhda qur-aanka uu soo maray baa waxaa ka mid ahayd in markii nebigu uu noolaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi qur-aanku dadka laabahooda ayuu ku jiray oo ku xifdisnaa oo nebigaa xifdisnaay sala allahu calayhi wasalam ilaahay u damaanad qaaday asxaabta qaar badan baa iyaguna xifdisnaa oo qur-aanka oo dhan wada jamciyey oo ubay ibnu kacab iyo cabdullahi ibnu mascuud iyo ay ka mid yihiin raggaa waaweyn ayb marxaladaa markii nebigu dhintay iyadoo qur-aanku uu sidaas yahay oo aan layskuna khilaafsanayn ee nebigu uu dhintay sala allahu calayhi wasalam xilligii lala dagaalamayey musaylamata alkadaab yamaama waqcat lyamaama markay dhacday ayaa dad badan oo qur-aanka xifdisnaa ayaa ku dhintay meeshaas cumar iyo abuubakar baa marka waxay ka tashteen in qur-aankii in la jamciyo marka ay ka tashanayaanoo qur-aanka aan jamcinna ay leeyihiinna macnaheedu qur-aankaa dhumay ma aha laakiin waa taxadar yacni waa taxadar un weeyaan ilaahayna oo waafajinaayo maqaamkooda iyo abaalka ay ummaddan ku leeyihiinna ilaahay ou innaga nagu tusaayo waa ilaahay iyagoo waafajiyey <coughs> xilligaa marka abuubakar ayaa markaa sidaabay ku tashteen labadooda markii ay falanqeeyeen waxay u muuqatay arrintaa inay muhiim tahay markaa ayaa waxaa dhacday zayd ibnu thaabit bay u yeereen sababta ay zayd u doorteenna wuxuu ahaa nin dhallin yarna waa ahaa dadkii qur-aanka xifdiyeyna waa ahaa dadkii nebiga waxyiga u qori jirayna waa ahaa marka shaqadii isagay u dhiibeenoo waxay yidhaahdeen nin dhallinyaro ah oo ammaano u saaxiiboo nin la aamino ayaa tahay qur-aankiina nebiga waad u qori jirtay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi mar hadday arrintu sidaa tahay waxay yidhaahdeen marka adiga arrintan maamul oo tawalli muxuu maamulayaa marka meel allaale meelihii qur-aanku uu ku qornaa ee alwaaxda iyo lafaha iyo maqaarada inuu ka soo aruuriyo oo uu ah, iyo asxaabta ee afafkooda iyo yacnii dadkii wax xifdisnaayo qur-aanka yaqaanay inuu kasoo qaado ayagana isagii aqoontiisii u geeyo hawshaa muhiim kale uu qabto zayd bnu thaabit radia allaahu canhu wuxuu yidhi hawsha ay ii dhiibeen buur haddii dusha la ii saari lahay baa ii fududaa lahayduu yidhi waayo nin la yidhi kalaamkii alle dadka yacni kasoo dhex ururi si hal meel loogu qoro arrin markaasna noqon doono muslimiintu ay qabsadaan oo ay weligood marka ku cibaadaystaan oy akhristaan oo ilmahooda baraan arrin sahlan ma aha shaqo yar ma aha shaqada loo diray yacni saxaabiga arrintii baan u dhaqaaqay buu yidhi markii arrintii uu u dhaqaaqay ilaahay subxaanahu watacaalana waa u fududeeyey wuxuu jamciyey marka qur-aankii ayuu meelihii uu ku kala tagtagsanaa ayuu kasoo ururiyey hal meelu isugu keenay musxafkaasi marka xafse agteeda ayaa markii dambe uu yaalay oo la dhigay abuubakar baa hayn jiray cumar baa madax noqday waqtigii cumar marka intaanu dhimanin xafse gurigeeda ayuu dhigay oo uu u dhiibay waa markaa musxaf markii ugu horreysoo la ururiyey markaasay ahayd iyadoo marka marxaladaasna waa marxaladii labaad waayo qur-aanka ururintiisu uu soo maray ee waktigii cuhmaan ou madaxda noqday ee muslimka uu xukumayey ayaa waxaa dhacday dad muslimiinoo fara badan inay markaa duulaan u aadeen armeniya iyo azarbajaan azerbaijan iyo armeniya markii la furanayay ayaa waxaa dhacday dad muslimiin fara badan oo qaar ciraaq ka yimaadeen qaarna shaam ka yimaadeen baa isu yimid dadkaa markay isu yimaadeen ayaa waxaa dhacday qur-aankii ninba inuu si u akrinayay leanna nin walbaa saxaabigii agtiisa joogay buu ka bartay qur-aanka qur-aanku waa isku mid macaanidiisu waa isku mid iskhilaafi maayo laakiin eh, hab akhriskoodaa kala duwanaa saxaabada marka ilaahay wuxuu waafajiyey haddana mar kale inay arrintaa dhibaato inaysan keenin inay ka shaqeeyaan oo waxay ahayd markii hore rasuulkoo nool sala allahu calayhi wasalam ayaa cumar iyo saxaabi kale ayaa hab akrinta qur-aanka isku khilaafay mar waagaa nebigaa joogay oo nebigaa inta layskula tegayba uu yidhi akhri cumarow waa akhriyey waa saxsan tahay buu yidhi adigana akhri waa akhriyey adna waa saxsan tahay buu labadaba waa laigu soo dejiyey toddoba wej baana qur-aanka laigu soo dejiyey ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam marka markaas meel lagu kala baxaa jirtay oo nebigaa lagu kala baxaya agtiisa markan dambe waxaa laga cabsaday nin walba inuu yidhaahdo aniga sida la ii baray bisaan aqaanaa wax kalena ma rabo aa laga cabsaday xudayfatu bnu lyamaan radia allahu canhumaa ayaa markaas arrintaa markuu arkay soo tegay cuhmaan buu u yimid radia allahu canhu madiino ugu yimid markaasuu wuxuu yidhi adriki nnaasa qabla an yakhtalifuu kama htala fii kitaabihim kama اkhtalafat alyahuudu waاnasaaraa dadka gaar buu yidhi intaynan iskhilaafin sida ay yahuud iyo nasaaro kitaabkooda iskugu khilaafeen oo kale dadka gaar oo ka gaar buu yidhi markaas ayaa cuhmaan radia allaahu canhu wuxuu amray musxafkii xafsa agteeda yaallay ee abuubakar iyo cumar ay qoreen in aasaas laga dhigto hawshaas marka wuxuu u bixiyey mar labaad markan yacni waxay tahay qiraaa yacni awjuhdii badnaa ee qur-aanka lagu akri jiray ayaa waxaa la rabaa marka wej keliya in lagu soo koobo wejkaasna marka dadku ay ku akriyaan oo aynan markaa khilaaf shay marka saa'iq iska ahoo iska bannaanaa inuunan khilaaf sababinaa la rabaa marka zayd ibnu thaabit buu mar kale haddana magacaabay zayd ibnu thaabit radia allahu canhu iyo cabdiraxmaan ibn alxaarit ibni hishaam iyo cabdullaahi bnu zubayr iyo saciid bnu lcaas bni umaya afartaabuu magacaabay saddexna waa quraysh zaydna waa ansaari markaasuu wuxuu yidhi haddii aada hab akrinta luqada aad ku aqrinaysaan haddaad isku khilaaftaan luqadii quraysh ha la sugo ile nebiga luqadiisuna taasay ahayd dabcan luqatu quraysh ha la sugo buu yidhi haddaad afartiina iskhilaaftaan sidaas baa marka musxafkii xafso looga soo guuriyey iyadoo markaa yacni luqadii qurayshna marka wixii iskhilaafana luqadii quraysh la qaadanayo leanna awalba ilaahay luqaadkan toddobada ahee kala duwan <coughs> macno kuma kala duwanayne laakiin waxay dadkaa loo sahlayay markii hore laakiin mar haddii sahalkii hadda dhibaato inay ka timaado ay ka dhalan karto ayaa waxaa la yidhi hal luqo dadka waa xamili karaan markaan halkaa lagu wado cusmaan markii musxafkii laga soo guuriyey laga nasakhay musxafkii xafsa toddobo musxaf ama lix ayaa laga nasakhay mid cuhmaanaa reebtay waa kii lagu dilay isagoo akrinaayo nacam cuhmaan baa mid reebtay isagoo akrinaayo waa kii lagu dilay midna waxaa la dhigay kuufa midna basraa la geeyey midna shaam ayaa la geeyey midna maka ayaa la geeyey magaalooyinkii waaweynaa waana magaalooyinka hadda quraadu ay ka jireenba nacam kuufana waata saddex qaari leedahay madiinana dhowr qaari bay leedahay naafic iyo yacni iyo yacquub iyo waa kay marka abu jacfar ayleay madiinana ay leedahay makana ibnu kathiir iyo ay leedahay quraada aduu magaalooyinkan waaweynay hadda quraadu ay galaan ayaa markaas musxaf min musxaf la dhigdhigay meelahaas oo dhan sidaas ayaa marka cuhmaan wixii masaaxif ee jiray marka wuxuu amray in la gubo inta kale ee lixdan musxaf ay noqdaan marka wax loo soo noqonayo marjica iyaguna wuxuu ku dhigay calaa lugati quraysh intaas marka ay joogto ayaa marka masaaxiftii waa la yeelay waa la gubay dhammaantood meeshaa marka masala laga qaatayo waxay tahay musxafku haddii uu gogo-o dadkuna waa su-aalaan mararka qaar musxafku haddii uu go-o uu gogo o isaga dhan ee loo cabsado inuu iska layska ihaanaysto god inta loo qodo nadiifa in la gubaa markaa waa bannaantahay oo dambaskaa godkaas lagu duuwan cuhmaan marka masaaxiftiibuu sidaa u gubay halkaas musxaf oo luqadaa luqatu quraysh ku qoran buu reebay cabdullaahi ibnu mascuud baa adigu wuxuu diiday musxafkiisa inuu keeno isaga ilaa uu dhintay uu ka dhintay musxafkiisa waa haystay cabdullahi bin mascuud laakiin wax khilaaf ah oo weyn oo macnaha xagga macnaha ma jirin ayb intaas marka luqatu quraysh markii lagu qoray qur-aanka musxafkiisa ayaa haddana habka culummada looga bara jiray oo luqada loo qur-aanka loo akrisa jiray eede dabcan asaaniid ilaa nebiga gasho ayay u baahnayd asaaniiddaas waaye marka kala duduwan annaga maanta yacni khilaafka aan arkayna ya iyo ta iyo bimaa tacmaluuna iyo bimaa yacmaluuna iyo aan arkayna iyo marar wax fara badanoo quraadan hadda <coughs> tobanka qiraa ee hadda iyagu mutawaatirka ah toddobadan shaadibigu ku socdo iyo saddexdan kale ee marka iyagana lagu daro khalaf alcaashir iyo yacquub alxadrami iyo abu jacfar yaziid alqacqaac saddexdaa iyo toddobadaa marka laysu geeyo tobankaas musxafkii un waxaa u wada ah asal musxafkii cuhmaan walidalika qiraaadu qira'a mutawaatira inay noqoto waxaaba loo shardiyaa an tuwaafiqa alrasma alcuhmaaniya marka qiraa'aadkan ha dhihin hadhow wixii masaaxiftii la baabi'iyey qiraa'aadkan hadda la akriya miyaa maya qiraa'ada qiraa'aadkan hadda la akrinaya lagu tukanayo kulligood waxay waafaqsan tahay rasmiga cuhmaan radia allahu canhu intaas marka qur-aanku masaaxifta waa la diyaariyey waa meelahaasaa la kala dhigdhigay laakiin <coughs> shayga mar walba muctamadka ahaa wuxuu ahaa xifdiga masaaxiftani halhal xabaa magaalo walba xabadaa yaallay ummadda muslimiinta weligeed qur-aanka waa xifdi jirtay xifdigaasayna ku soco jireen isagaana muctamad ahaa haddii xifdiga iyo qoraalku uu iskhilaafo xataa xifdigay u laaba jireen asxaabta waayo isagaas nebigaa laga qaatay bil asaaniidana looga qaatay kulligoodna inay ka dh qur-aanku ka dhumo suurtagal ma ahayn ayb <clears throat> dadka saasaana marka muslimiintu ay ku soco jireen weligood ilaa un waqtiyadan dambe oo qoriddu badatay <clears throat> oo ay dhici karto halkii guriba in laga helo ama ay taallo toban musxaf ay taallo Eh, laakiin waxaa magaalo dhana hal xaba ooli jiray waagii hore innaga eh, lafteenna waxaan soo gaarnay iyadoo guryuhu kutub badan aynan oolinoo gurigiiba hal xaba uu yaallo keliya oo weliba maqaar iyo inta lagu jaldiyeeyo kitaabkaas sow ku gogo-aba ah ay adkaa jirtay waa soo gaarnay annaga dugsiyada iyo meelaha qur-aanka laga bartana ilmaha masaaxif maba isticmaali jirinba korkaa looga yeeri jiray iyaguna waa yeersa jireen waana subci jireen qur-aanna saasaa lagu hayi jiray laguna xifdin jiray ayb <clears throat> marka habkaasaa qur-aanku ou ku jamculqur-aan sidaas u ahaa waxaa iyadana jamculqur-aankaas inta aanan ka bixin <clears throat> suuradahaasay isugu xigxigaan qur-aanka suwarka qur-aanku siday isugu xigxigaan hadda waa ijtihaadkii cuhmaan iyo zayd bnu thaabit waay arrin maahan tawqiifi oo nebigu sala allahu calayhi wasalam saan uu uga tegay ma aha asxaabtaa saan u nadaamiyeen tartiibta marka qur-aanku hadda uu ku socdo dariiqada cuhmaan radia allahu canhu waxay tahay faatixada inay ugu horeyso sabcu diwaal ay ku xigaan toddobada dhaadheer marka marka toddobadaa laga yimaadana waxaa ku xigo qur-aanka la yidhaha almiiin almiiin almi-iin macnaheedu waxay tahay waa suuradaha boqol boqolka aayadood ka badan ka kooban <coughs> suuratu yuunus iyo suuratu huud iyo meelahaas suwarkaas kadibna marka waxaa imaanaya marka qeybaha dambe qur-aankuna waxaa la yidhaahdaa mufasal jallaadka qamiis ama xujuraad laga soo bilaabo ama wasaafaad kasoo bilow ama qaaf kasoo bilow aduu jallaadkaas qamiisna waxaa la yidhaahdaa almufasal qeybaha marka qur-aanku waxaa kaloo u qeybsamaa maki iyo madani qur-aankii soo degay qabla alhijra intaan nebigu hijroonin ka hor waxaa la yidhaha maki markuu hijrooday kadib qur-aankii soo degayna madani ayaa la yidhaha madani makiga iyo madaniga marka waxaa xukumo waxay tahay waa hijrada qabla alhijra wixii ahna waa maki bacda alhijrana waa madani meeshuu kusoo dega la fiirin maayo qur-aankii bacda alhijro soo degay makana kusoo degay muxuu noqonaa madani ou noqonaa suura madaniya um baa la dhahayaa walidalika suurat lfatxi oo kale madaniya la laleeyahay naam haddana maca dalika meeshii kusoo degtay marka la fiiriya maka agteeda qur-aanku waxaa kaloo loo awal qur-aanka waxaa ugu horreysay yani qur-aanka soo degay suurat lcalaq ama suuratu iqra aayadaheeda hore awaa-isheeda kadibna waxaa ku xigay yaa ayuha lmudathir aayadda ugu dambaysana in badan ahlucilmigu waxay yidhaahdaan aayadda ugu dambaysa waa aayadda suurat lbaqara ku jirta oo wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah aayaddaasa ugu dambeysay yidhaahdaan khilaafna meelaha marka waa ku jiri jiraa calaa kullin qur-aanku inahaas marka aayadaha qur-aanku suwarka siday ugu jiraan maalan aayadana suuratulbaqaray ku jiraan kuwana aala cimraan kuwana nisaa ay ku jiraan soo maaha aayadaha tartiibtooda tawqiifi waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa asxaabta wuxuu ku dhahayay aayaddan suurad hiblaaye geliya aayaddan suurad hiblaayo geliya marka aayaadku say iskugu xigaan waa tawqiifi nebigaa laga dhaxlay sala allahu calayhi wasalam laakiin suwarkan saan iskugu xigo isagu nebiga saan ugama tegin waa min ijtihaadi zayd iyo cuhmaan radia allahu canhu weyaan min hunaa marka meeshaan hadalkan ama rixladan dheer aan soo marnay hadda maxaan ka fahmaynaa waxyaabahaan ka qaadanayna waxaa ka mida qur-aanku maxfuud inuu yahay ko fii suduuri rijaal in lagu xifdiyey haddana laga taxadaray la qoray weliba waxaa kaloon ka qaadanaynaa saxaabada siday diinta ugu dadaaleen asxaabta rasuulka oy ugu horeeyaan alkhulafaaءu اraashiduun waayo abu bakr iyo cumar dadkii ugu horreeyey qur-aankan ka walwala ayagay ahaayeen alkhulafaaءu اraashiduun meeshaas marka abuubakar iyo cumar maxabadooda iyo jacaylkooda ogaada wuxuu noqonayaa diin oo farad ah waayo weliba waayo qur-aankan aan hayno iyagaa sabab noogu ahaa inuusan naga dhumin dadkii marka kalaamkan alla kuu xifdiyey ood leyla nahaar akrinaysaad ku cibaadaysanaysaoo diinka kor yeelay maxabo iyo jacayl iyo hiil iyo garabay adiga mar walba kaa waajib kaaga leeyihiin <clears throat> waxyaabahan marka dadkan iyagu hadda marka ama shiicada ama dadka la midka ee saxaabada nebiga duraayo ama nuqsaaminaya ama wax ka sheegayo dheg ha u dhigin ayb intaa kadib qur-aanku markaan intaas kasoo ogaanay kalaamullaahi inuu yahay maxfuud inuu yahay qaabkii loo jamciyey taariikhdaaan ogaanay baxdiga labaad wuxuu noqonayaa ama muqada oo muqadamada ka mid ah macna tafsiir innaga hadda culuum lqur'aan oo dhan ma akrinayno tafsiir bisaan akrin rabnaa tafsiirku marka maxaa laga wadaa macna tafsiir altafsiiru waa tafciilun min alfasri ayaa laga keenay min alfasri wahuwa albayaanu walkashfu maxaa laga wadaa tafsiir tafsiir macnuhu waxaa atabyiinu waa caddayn iyo walkashfu fayditaan shay adiga kaa qarsoon in la faydo ama lagu bayaaniyo o lagu caddeeyo min alfasri walfasru huwa albayaanu walkashfu ayb wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa tafsiirku waa maqluubu safri alfasru waa maqluubu safr taquulu waxaad leedahay asfara subxu idaa adaaa waagu markuu iftiimo asfara subxu baa la yidhaha tafsiirkii marka muxuu noqonayaa sida waagu i iftiimoo kale in loo iftiimiyo muraadka alla aayadda uu ka rabo waaya waxaa u dhow marka macna ta'wiil inkastoo araaqib alasfahaani uu kala saaray ta'wiil iyo tafsiir macnihiisa oo wuxuu yidhi tafsiirkaa ka caamsan ta'wiilku inta badanna tafsiirka waxaa loo isticmaalaa alfaadda iyo kelimaadka ta'wiilkuna sida badan macaanida guuda loo isticmaalaa ama jumalka saasuu isagu yidhi nacam isdilaaxa marka intaa waa luqatan tafsiir waa manaa luqa ahaan waxaa la yidhaha amaa fi listilaaxi isdilaaxan maxaa tafsiir la yidhaahdaa alimaamu zarkashi kitaabkiisa alburhaan fi culuumi اlqur'aan wuxuu leeyahay altafsiiru tafsiirku cilmun yufhamu bihi kitaabu اllahi اlmunazl waa cilmi lagu fahmo ilaahay kitaabkiisa lasoo dejiyey calaa nebiyihi muxamedin lagu soo dejiyey sal l l slam waa tafsiirku waa cilmi isaga lagu fahmaayo kitaabka alle ee nebi moxamed lagu soo dejiyey sal l l slam wa bayaanu macaaniihi iyo macaanidiisa oo yacni la caddeeyo waistikراaju axkaamihi axkaamtiisa oo lasoo bixiyo xikamihi iyo xikamkiisa ayb xaggee asal u ah marka wuxuu leeyahay wastimdaadu dalika min cilmi اllugati wاlnaxwi wاltasriifi wa cilmi اlbayaani wa usuuli اlfiqhi wاlqiraa'aati culumtaas baa marka uu kasoo jeedaa oo muhim waa waa ka hadli doonaa kuwayaalkaas ayb wayaxtaaju wuxuu u baahan yahay yani tafsiirku limacrifati asbaabi الnuzuuli wاnnaasikhi wاlmansuuq aayadda sababkii kusoo degtay in la ogaado haddii la rabo macnaha aayadda in la fahmo wixii la nasakhay iyo wixii wax nasakhay in la garto kulligood waxay ka mid yihiin waxyaabaha tafsiirka cilmiga tafsiirka abu xayaan alandalusi isagu si kale wuxuu yihi tafsiirku waa cilmi lagu baaro atafsiiru cilmun yubxahu fiihi can kayfiyati nudqi habka loogu dhawaaqo bialfaadi اlqur'aan qiraa'adkii buu soo gelina waayo qiraa'aadku tafsiirku muhiimay u yihiin ayb wa madluulaatiha habka alfaadda qur-aanka loogu dhawaaqo iyo waxa ay tusayaan wa axkaamihaa iyo axkaamteeda alifraadiyati watarkiibiyati axkaamta keliga ah iyo midda isku dhisan intaba naxwadii iyo wixii dhammaabaa halkan soo gelaya marka iyo wamacaaniiha macaanideeda alatii tuxmalu calayha xaalata tarkiibi watatimaati watatimatin lidalika ayb iyo dhamaystir dhamaystirku marka naasikii mansuuqii iyo waxyaabihii la xiriiray baynu muhiimku marka waxaa weeyaan cilmu tafsiir waa cilmi lagu baaro kelimaadka qur-aanka keligeed markay tahay iyo markay jumlo ku jirto macaanida ay wadato alfaaddaasi iyo xaaladda ay u dhisan tahay iyo dhammaystir waxyaabo dhammaystir u noqon karoo muhimna u ahoo sida sababu nusuulka iyo naasika iyo mansuuka iyo waxyaabahaas oo dhan ayb xaajatu annaas lihada alcilmi baahida ay dadka u qabaan cilmigan tafsiirka intaa marka tafsiir macnihiisa markaan sheegno qur-aanku ku saabsan yahay waana in qur-aanka in la bayaaniyo muraadka ilaahay aayadda ka leeyahay in si sax a ah loo ogaado la fahmo waa intaa baahida loo qabo tafsiir maxaa keenaya in tafsiir la akhriyo ama la qoro oy culimadii hore ay qoraan ama la akhriya maxaa keenayo saddex waxyaabood ay culimmada ku koobaan midda koowaad waxay tahay qur-aanka fadligiisu aada u weyn macaanidiisa xooggeeda qur-aanku marka macaanidiisu aad bay u xooggan tahay shaygu marka macnihiisu xooggan yahayna waxaa loo baahan yahay in si dhab ah loo fahmo si sax ah oo nadiif ah in loo fahmo asxaabta nebiga sala allahu calayhi wasalama qur-aanka markay aayad macnaheeda uu dhibo ama ay fahmi waayaan nebigay ula laaban jireen sal ll ly slam ayagoo weliba luqadda carabigana yaqaanay waa u dhasheen luqadda carabiga saliiqatanay u yaqaaneen aayadaha markay soo degaayeenna waa joogeen ayaga marka ninkii carabigana kaa badiyey ee haddana markay aayadaha soo degayeen iyo wadcigii ay ka soo degeen ninkii taagnaa haddii uu u baahday inuu su-aalo aayadda macnaheeda uu nebigii u baahday sala allahu calayhi wasalam annaga maxaad u malaynay marka nacam oo luqada carabiga nagu yar tahay oo aan ku baranayno yacni qajajicin iyo dhib iyo dadaal aan ku baranayno ninka noogu roon oo ku gaaraya heerkaa haddana yacni waktigii aayadahani ay soo degeen annaga aananba joogin yani kun yani sano ama ka yani wax la-eg yani e, e, ay noo jirto ta saddexaad haddana marka nebigiina sala allahu calayhi wasalama sida fudud ay u su-aalan jireen asxaabta mana dhex joogo annaga marka waxaa tafsiirku marka baahidiisu waa badan tahay marka kulamaa zamanku ou daaho kulamaa baahida loo qabo tafsiir ay badanayso taas waa mid macnaha kale waxa uu yahay wuxuu ku tacalluqaa tafsiirku kalaamullahi hadalkii ilaahay adiga uu kuu soo diray ee adiga maslaxadaada uu ku dhex sheegay waxa adiga ku dhibaya uu kaa kaaga waaniyey yani hadalka baahi badan baad u qabtaa inaad fahamto waayo hadda walilaahi almathalu lacala haddaan tusaale usoo qaadano nin boqor ah ama nin madax ah ee laga dambeeya dhul weyn ka taliyo hadduu adiga warqad kuusoo qoro ee nin markaa erga ah uu kugu soo dhiibo ee ergadii ay warqadii kuu keento ay ku tiraahdo warqadan hebelaa kuusoo diray hogaamiyihii hebelaa kuusoo diray warqadaasi adiga ma akrin lahayd mase intaad iska laalaabtaad meel iska dhigi lahayd waxa ku bixinaya in la akriyaa aaday u badan tahay dadka waa markaan ka hadlayna adduunye iyo boqor adduunyo jooga khaaliqu hada alkown hadalkii uu ku soo hadlay adiga maslaxadaadana uu ugu hadlay adiga inaad yacni wanaag gaarto oo sacaado liibaan adduuniya mid aakhira aada hesho hadalkii saa u qiimaha badnaa hadaad intaad iska duubduubto meel iska dhigta ka waran waa saan u badannahay maanta nacam waxba lagama yaqaan qur-aanku waa yaryahay wax aada u fahmaya nacam sidaasna waxaa arrintaa waa xun tahay waxaa kasii xun arrintaa iyadaa inaan raalli ku ahaanaba nacam taasaa kasii xun nacam kalaamullaahi baana dhex yaallo ma naqaano waxaan haddana raalli ku nahay saas inaan iska ahaano arrintaa iyadaa marka ma anfacaysa baahidii keeni lahayd qur-aan inaan tafsiirkiis raadsanno waa badan tahay waayo kalaamullaahi waayo kalaamullaahi wax weyn uu noola ayaa ayaa nooga dhex jiro meeshaas tan saddexaad waxa ay tahay qur-aankiibaa waxaa ku jiro kelimaad macaani badan ixtimaalayo macnaha saxda ah ee ilaahay muraadkiisuna uu ka rabo aayaddanna si aan u ogaano inaan tafsiirka baranno marka leanna kelmaddaani saddex macnaa laga yaabaa suuragal inay ku tahay macnihii dhabta ahaa seen ku garanayna haddaanan tafsiirka baranin saddexdaas baahiba tafsiirka baahidiisu inay daran tahay bay keenaysaa amaa sharafu hada alcilm cilmigan oo qur-aanka macaanidiisa in la fahmo sharafka ku jiro waxaa nooga filan qowluhu tacaala yu'ti lxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayra kahiira ibnu abi xaatim wuxuu wariyey bisanadihi can ibni cabaas wuxuu yidhi xikmadda aayaddu sheegtay almacrifatu bilqur'aani wuxuu yidhi qur-aankoo la garto ilaahay xikmaddiisu xikmadu xikmadduu siiyaa cidduu doono xikmad ayuu siiyaa cidduu doono waman yu'ta alxikmata qofkii xikmad la siiyey ama la siiyo faqad uutiya khayran kahiiran khayr badan baa la siiyey qofkaas waxaa ilaahay khayrka badan ku sheegay waa fahmu lqur'aan qur-aankii oo la garto almacrifatu bilqur'aani naasikihi wa mansuukihi wixii naasikha wax nasakhay iyo wixii la nasakhay wa muxkamihi wa mutashaabihihi aayadaha muxkamkaa iyo kuwa mutashaabiha wa muqadamihi wa mu'aharihi kuwa lasoo hormarinaayo iyo kuwa la gadaal dhigaayo waxalaalihi waxaraamihi xalaashiisa iyo xaaraantiisa wa amhaalihi maahmaahooyinka qur-aanka ku jira yani intaa qofkii fahmo khayr badan baa la siiyey abu bakrin الsidiiq radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi laan ucriba aayat min alqur'ani axabu ilaya ah, min an axfada aaya wuxuu yidhi inaan qur-aanka macneeyo aayad inaan macneeyo oon macnaheeda fahmaa la iiga jacayl badan yahay inaan xifdiyo aayad muxuu ka wadaa macnaha qur-aanku waxa loo soo dejiyo ogo waa in macnihiisa la fahmo alfaaddiisa in la xifdiyo waa maqsad weyn macnahaana lagu gaaraabo laakiin ulajeedada weyn waxay tahay in lagu tadaburo qur-aankan si loogu tadaburana in macaanidiisa la fahmo marka wuxuu leeyahay abubakar inaan aayad macnaheeda sheegi karoon aqaano yaa waxay aan ka jecelahay inaan aayad xifdiyo la-an ucriba aayatan icraabku maahan kii naxwada iyo looma jeedo waayo iyagu kaas qawaaniintani waxaan maba u baahnaynba saliiqatanay u yaqaaneen kaas ma laga wado ee la-an ucriba macnaheedu waxay tahay inaan tafsiiro oon bayaaniyo aayad macnahaasaana suyuudi itqaanka kitaabkiisa alitqaan fii culuumi اlqur'aan uu ku sheegay bacdi ahlilcilmina uu kasoo wariyey ayib <clears throat> tafsiirka marka wuxuu ku tacalluqaa cilmu lqur'aan saan sheegnay waa baxdiga saddexaad cilmu lqur'aan marka kelmadda qur'aanka ama qur'aanka marka la fiiriyo cilmigiisu imaa lafdiyun laba u qeybsamaa lafdiyun iyo macnawiyun midna ereygaasaa la daba jooga midna macnaa la raadina lafdiyun macnawiyun labadaas u qeybsamaa allafdiyu erayada qur-aanka cilmi badanaa soo soo hoosgelayo koo waxaa soo hoosgelaya erayga sida loo akhriyo yani tajwiidkiisa iyo qiraa'aadkiisa kala duwan waa soo gelayaan waa cilmu lafdi lqur'aan waxaa kaloo soo gelayo ereyga naxwadiisa in la icraabi karo oo xarafka ugu dambeeyaa xukunkiisa icraabeed ama kelmaddan icraabkeeda waxaa soo gelaya tasriifka kelmadda kelmaddan marka la gedgedinaayo maadigeeda saan waay mudaariceeda saan waay ismigeeda faacilkeeda marka la dhahayo waa cilmu lafdi soo ma garanaysid waxaa kaloo soo gelayo cilmu lafdi cilmu lgariib kelmaddan qur-aanka macnaheedaa la rabaa in la helo macnaheeda cilmu lgariibaa la yidhaahdaa waa soo gelaa isagana cilmiga gariibka ama mufrad waxaa laga asal u ah marka mid kastaa waxba asal u ah ogaada kelmadaha qur-aanka macaanidooda marka la rabaa halka kelmad macnaheeda waxaa la aadayaa marka mufradaat lqur'aan mufradaat lqur'aan waa badan yihiin marka waxaa laga alifay raaqib kitaab kitaab ayuu leeyahay alraaqib اlasfahaani mufradaat lqur'aan ayaa la yidhaahdaa waa maطbuuc waana mutanaawal ardada waa waa waa yaqaanaan waxaa kaloo ka mida cumdat اlxufaad fi tafsiiri ashraf اlalfaad waxaa iska leh eh, axmed ibnu yuusuf ibn cabdidaa'im almacruuf bisamiin alxalabi ayaa iska leh toddoba boqol konton iyo lixdii buu dhintay waa kitaab ilaa saddex mujalad meelahaasa wuxuu ka qoray keliya kelimaadka qur-aanka macaanidooda hariib lqur'aan ibnu qutayba isaguna wuxuu leeyay hariib lqur'aan ayuu alifay waxaa kaloo laga fiirinayaa mufradaadka luqada kutubta asalka u ah sida asaxaaxa jawhari Eh, tahdiib luga uu leeyahay eh, eh, uu leeyahay abu mansuur alazhari lisaan اlcarabka laftiisa waa la isticmaali karaa almuxkam libni sida kutubtaas marka waxay kaa caawinayaan kelmaddan luqatan macnaheeda kelmaddii markuu kuu qoro waa daba wuxuu dabagelayaa marka carabtii hore markaasuu ashcaarow keenayaa hadda kelmad soomaali ah marka la rabo in la aad kelmad gariib ah oon aada loo isticmaalin oo af soomaali ah marka la rabo in la fasiro baadiyaha lala aadayaa gabayadii hore ayaa lala aadaa soo maaha naam kelmadda carabiga ee gariibka ah iyadana gabayadii horea lala aadaa naam iyo carabtii hore kutubtan marka aan sheegay kelmaddan marka luqatan habdhiskeeda iyo qaabka marka macaanideedu tahay ayaa waxaa laga fiirinayaa kutubtaas wixii naxwo ku tacalluqo iyo tasriifkeeda gedgadoonkeedana cilmu sarfi iyo cilmu naxwi iyo ayaa iska leh naxwada markaan leenaha de kitaabu siiba weyhi iyo tashiilka eh, ibnu malig iyo kuwii halkaasa waxay noqonayaan marka aasaas eh, kutubtan innaga hadda aan marka akrisanon jidka unbaa lagu galaa kuwaas nacam ayb ilaa alfiyada qofka jidka unbuu ku gelayaa naxwada iyo luqadana isma laha kutub luqa marka la yiraahdo iyo kutubu naxwi labay kale yihiin kutubu luga waa kuwa macaanida kelimaadka laga barto ee kutubu naxwi marka la yidhaahdana naxw bis hal fani bis soo ma garanaysa waxyaabaha marka cilmu lafdiga waxaa soo gelaya sidoo kale kutubu icraabi lqur'aan marka qur-aanka marka la rabo in la icraabo kelimaadkiisa lafdi baan joognaa markaan kelmadan meeshaasay dhaceen maxalkaasay dhacaysaa markaan ka hadlayno weli lafdi baan taagannahy lafdigaasi marka kutubta icraabu lqur'aankuna way badan yihiin oo ibnu naxaasaa ka mida kitaabkiisa makiy bnu abi aalib alqaysaraani baa ka mida abulbaqaa ka mida abulbaqaa alcukburi imlaau maa mana bihi raxmaan kutubahaas faraha badan albaxru lmuxiid oo tafsiir ah laakiin jaanib badan naxwada ka daboolayna icraabta halkaa waa loo aadaya waa loo adeegsanaa ayb cilmiga lafdiga wujuuhu lqiraa'aatka ka mida kutub lqiraa'aat baa la aadaya waxyaabahaas dhan marka tasriifku isagana ku wixii afcaasha ku saabsan waa inaad kitaabul afcaal aaddo kutubta afcaasha iyo laga qoray inaad aadid waay culuumta marka lafdii macnawi baan u qaybinay lafdiga kuwayaalkaasaa ka mida macnawiga maxaa ka mida marka macnawigu marka waa kuwa macnaha ku fadhiya macnawigu marka waxaa ka mida macrifatu asbaabi nuzuul aayaddan sababu nuzuulkeeda markaad baranayso waa macnawi aayaddan macnaheeda rabtaa inaa fahamto suyuudi kitaab buu ka jamciyey la yidhaha allubaab ayb cadiyat alajhuuri isagana kitaab buu leeyahay asbaabu nusuulka iyo uga hadlo ayb waxaa ka mid ah culumta macnawiga ah macrifatu aayaati alaxkaam aayaddan yani xukunka lagu sheegay mutlaq miya muqayad miya caam miya khaas miya waxaad u baahan tahay marka saad macnaha u hesho aayaatul laxkaamka kutubaha axkaamulqur'aanka daneeyo inaad milicsato axkaamulqur'aanka marka dhowr kutub ayaa aad uga hadlo ismaaciil alqaadi waa leeyahay abu bakr ibnu lcarabi kitaab mawsuuca weyn buu leeyahay oo axkaamulqur'aan ka hadlayso sidoo kale ibnu faras isagana saddex mujalad wuxuu leeyahay axkaamulqur'aan ah ilkiya atabari oo shaafici isagana axkaamulqur'aan buu leeyahay jasaas isaguna oo xanafi ah kitaab axkaamu lqur'aan ah buu leeyahay qurtubina waxaa intaasoo dhan wuu koobayba kitaabka tafsiirka qurtubigu cibaara can waxaa weeyaan kitaab axkaamu lqur'aan ka hadlaya un um weeyaan kutubaha marka axkaamu lqur'aanka iyadana marka yacnii waxay kaa anfacaysaa marka aad macnaha aayadda rabto marka hariibkii baad kasoo bilowday icraabkii iyo tasriifkii kelimaadkii macaanidoodaad soo fahamtay kadib maxaad u imaanaysaa sababu nuzuulka waxaad u imaanaysaa wixii markaa yacni axkaam hadday aayaddu ku saabsan tahay axkaamtii saad u fahmi lahayd meelihii aada aadi lahayd ayb waxaa ka mid a culumta macnawiga marka tafsiirka laga hadlaayo annaasikh waalmansuukh aayadahan aan bara aan akhrisanayno qaarna waxbay nasakheen kuwana waaba mansuukh naasikha iyo mansuuqu cilmi buu u baahan yahay caliy bnu abi aalib radia allahu canhu ayaa wuxuu arkay qof wacdinayo oo qaala allahu tacaala qaala rasuulu llahi sidaa sheegayo markaasuu wuxuu yidhi yaa haada war midkaanow acrafta anaasikha walmansuuqa naasikha iyo mansuuqa ma taqaanaa buu yidhi adiga qaala laa may buu yidhi anu ma aqaano waxaas markaasuu wuxuu yidhi ijlis iska fadhiisa buu yidhi in yacnii faqad ahla faqad halagta wa ahlagta waa halaagsantay dadkana waa halaajisay maanta marka mashaakilka ka jiro dadka in badan ay leeyihiin muslimkan yacni wadaadadan iskhilaafsan wax saxan ee wax qaldan ma garanayna la leeyahay ma idinla tahay in badanba inay ka dhalatay sidii saxda ahayd waxiiba inaan loo fahamsanayn waayo haddii sida saxdaa loo fahamsan yahay aaduu khilaafku u yaraa lahayd in badan oo dadka ka mid ah ayaa dariishadda kasoo gelaya marka ama iyaga oo wax og ay dhici karto inay ujeedo iyo hadaf kale iyo hawo darteed xaqi inaynan markaas yacni aynan u sheegaynin oo iyagoo og haddana cagsigiisoo baatila inay ku hadlaana laga yaabaan ama inaynanba aqoon u lahayn intaba waa dhacdaa marka naasika iyo mansuuqu waa cilmi aada muhiim u ah waay waayo hadduunan qofka kala garanaynin aayad mansuuqo isaga dhaqma soo ma garanin iyagana marka xaggeed ka raadsanay aayaddan inay na wax nasakday ama in la nasakhay xaggee ka raadinaysaa annaasik walmansuuq liabi jacfar ibni naxaas kitaab saddex mujallad ah waa waa madbuuc abu cubeyd isagana kitaab uu leeyahay ibnuljawsi kitaab buu leeyahay way fara badan yihiin kutubta baabkaas ku abtirsato qofka marka qur-aanka fasirayo waa inuu soo akriyo kitaabadaasna isha uu soo mariyo laa weliba naaskigu wuxuu ku dhacaa axkaamta marka aayaad axkaam haddaad akrinayso ama suwar aayaadkoodu axkaam uu ku jiro laasim inaad soo isha mariso si aadan ugu dhicin meeshaas marka qalad aadan ugu gelin waa khatar ayb waxaa kaloona ogaanaynaa markaan tafsiirka qur-aanka akrinayno qur-aanku iskama hor imaanayo abadan waayo ilaahay xaggiisuu ka yimid afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kahiira buu alla leeyahay subxaanahu watacaala qur-aankii marka iska hor imaan maayo haddii aad aragto qof qur'aankii iska hor keenayo isagaa jiran ama qalbiguu ka jiran yahay ama jahli baa haysto haddii adiga sida daahirka ay kuu muuqato aayaddan armay aayaddan kale iska hor imaanayaan haddaad istiraahdo waa inaad ahlucilmiga su-aasho dad culamaa aqoon leh inaad weydiisid haddii aad adiga wax daalacan kartana inaad kutubta madaanta meelaha inaad fiiriso sheekh maxamed alamiini shanqiidi kitaab dhan u alifay la yidhaahdo dafcu ihaamil idiraabi can aayi lqur'aan wuxuu ka celinaa qur-aanka aayadaha qur-aanku isbaraanber iyo iska hor imaansho ayuu ka celinaya kitaabkan marka muxuu ka hadlayaa aayaddan sidan iyo alla uu yidhi waxaa laga yaabaa inaad aayaddan kale ka fahamta inay ka hor imaanayso maya ka hor imaan mayso sidan iyo sidana loo jamciyaabuu ku leeyahay soo ma fahmin waxyaabaha marka taa tacaarud qur-aanka asaasan qur-aanka ilaahay looma soo dejinin inuu isbeeniyo qaarkiis qaarka kale ay beeniyaan ayb allana subxaanaه watacaala aayaddaa sidaasuu yihi intaas kabacdi kayfa yufasaru <clears throat> alqur'aan qur-aanka see loo fasiraa qur-aanka sidee loo fasiraa yani halkan macnaha waxay tahay duruqu tafsiir habka quraanka loo fasiro culimada marka way ka hadleen oo shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa usuulu tafsiirka waa uga hadlay ibnu kathiirna muqadamadoobu kusoo guuriyey muqadamatu tafsiirihi duruqda qur-aanka lagu fasiro ama hababka qur-aanka loo fasiro habka ugu asaxsan oo ugu saxnimada badan waxaa la yidhaahdaa tafsiiru lqur'aani bilqur'aan qur-aankii in qur-aan lagu fasiro tafsiiru lqur'aani bilqur'aan waa maxay meeshii aayad ay duuduub ay duuduubto aayad kale ay kala dhigdhigto ay bayaaniso midaasaa wax fasiraysa marka soo ma fahmiyo qur-aanku waa isrumaynaa marka ma isbeeninayo abadan wixii marka meel lagu ijmaaliyo meel kalaa lagu kala dhigdhigay wixii meel lagu soo gaabiyeyna meel kalaa lagu dheereeyey meeshaa lagu dheereeyey marka waa in tafsiirkeeda lala aadan <clears throat> haddii marka meeshaa aa ka weyso ood aayaddan tafsiirkeeda qur-aanka a ka dhex heli weyso fa calayka bisunna sunnada nebiga aad axaadiidta rasuulka kutubta xadiidka waxaa jira kutub dhan oo kitaabu tafsiir sida u socdo kitaabka bukhaariga oo kale sida loo wado loo wado loo wada waxaad gaaraysaa kitaab la yidhaha kitaabu tafsiir isaga dhan marka wuxuu kasoo bilaabaa faatixada ilaa berbinaas uu keena isaga see wax u fasiraa wixii marka aathaar haddii xadiid jiro aayaddaa lagu fasiri karo ama sabab uu ku yimid ku saabsan meeshaasu ku qora tirmidigu isaguna sidoo kale faatixaduu ka bilaabay ilaa iyo wuxuu geeyey waa kutubta ugu dhaadheer waayo jaamicu tirmidiga imaamu nasaa-i isaga kitaab gaar uu leeyahay kitaabu tafsiir la yidhaha oo sunanulkubraha ku dhex jiro mustadraga xaakim kitaabu tafsiir uu leeyahay xawaali mujalad waaye keligiis kuwayaalkaas oo dhan marka waxaad si fudud uga qaadan kartaa xadiidkii nebiga oo kuu fasiraya qur-aan aayaddii qur-aanka bal alimaamu shaafici imaamkeena alimaamu shaafici ee wuxuu yidhi oo laga wariyey kulu maa xakama bihi rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam fahuwa mima fahimahu min alqur'an wax allaale wixii nebigu xukumay salى اllahu alayhi wasalam waa wixii qur-aanka uu ka fahmay wax allaale wixii nebigu xukumay qur-aanka uu ka fahmay oo wuxuu akriyey marka qowluhu tacaala ina anzlna ilayka alkitaaba bاlxaqi litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah wax allaale wuxuu nebigu xukumaa ilaahaa tusay xaggee laga tusay qur-aankana laga dhex tusayaa ayb waxaa kaluu nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam alaa inii uutiitu اlqur'ana wa milahu macah qur-aankii baa laysiiyey iyo isagoo kale qur-aankii baa laysiiyey iyo isagoo kale oo la socdo qur-aanka isagoo kale marka waa maxay waa sunnadii wamaa yandiqu can اlhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wuxuu ku hadlayo dhan waa waxyi nebigi sal l slam walidaalika marka sunnada ay kusoo degayso iyo marka qur-aanku uu kusoo degaa isku miday ahayd mararka qaar oo waxaa dhici jirtay inta nebiga wax la su-aalo sala allahu calayhi wasalam uu aamuso ee uu dhidido markuu dhididka ka bato ee uu markaa yacnii mara lagu daboolo ee marada inta laga faydo uu soo kaco ayuu hadlaayey hadalkaas marka uu ku hadlaayo qur-aan ma ahayn mararka qaar waxyi oo sunnadii sunna a buu ahaan qur-aan yacni musxafka ku qoran ma ahan laakiin waa waxyi sida marka qur-aanka marka loo waxyoonayo loo qabtoo kale ayaa sunnadana loogu qaban jiray idan sunnada nebiga dheel dheel ma ah waa waxyi iyado dadkan marka xadiidka nebiga inkiraayo say diin ugu dhaqmi karaan dee iyagaa la su-aalana waayo qur-aanku tukadowna yidhi laakiin salaada subax inaan laba ragco dukanayno duhur inaan afar dukanayno nooma sheegin nebiga unbaan ka dhaxalnay sala allahu calayhi wasalam haddii marka la yidhaha xadiid ma jiro sunna ma jirta la yidhaahdo macnaheedu waxaa weeyaan qasad xumo in qur-aanka loola dhaqmo berina qur-aanka ma jiro unbaa kusoo xigo ayb haddii qofku marka sunnadii baa laga fiirinayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam axaadiidtaa saxiixa ah ama xasanka ah waa lagu fasirayaa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim haddii laga waaye marka tafsiirkii qur-aankii iyo sunnadii baa laga waayey aqwaasha saxaabadaa loo laabanana saxaabada aqwaashoodaa loo noqonayaa sababtu waxay tahay saxaabadu luqada carabiga qur-aanka kusoo degayna waa yaqaaneen asbaabu nuzuul iyo waqtiguu soo degay iyo wadcigii uu ka soo degayna dad joogay bay ahaayeen khayr iyo barako badanna ilaahay waa siiyey oo qur-aankuu ku ammaanay saxaabada marka cid maku doorsanayno iyagaasaan marka fahamkoodaan qabsanaynaa wixii ay ku ijmaaceen sideedaan u qabsanaynaa ee wixii kalena marka iyaga un daba taagnaanaynaa ayb laa siyama weliba culimmada saxaabada khulafaa uraashidiin oo kale tafsiirka waxaa aada caan ugu ahaa caliy bnu abi aalib cabdullahi bnu cabaas cabdullahi bnu mascuud saxaabadaasa aada caan ugu ahaa ayb zayd bnu thaabit iyo rag fara badan haddii aqwaasha saxaabada aan ka weyno ardaydoodaan aadaynaa taabiciinta taabiciinta ayaga aqwaashooda xujo ma ahan dabcan laakiin iyaga dhexdooda ayaan ka dhex dooranaynaa hadday ayagu hal tafsiir ku ijmaacaanna kaasaa xujo noqonayo leanna ijmaacu waa xujo dayib haddii marka saxaabada taabiciinta iyo aan ka weynana waayo taabiciinta qaarkood sida mujaahid oo kale saddex jeer ayuu ibnu cabaas tafsiirka ka dhegaystay ilaa sufyaanu thawri uu yidhi idaa jaa-aka atafsiiru can mujaahidin faxasbuka bihi tafsiirka hadduu mujaahid xaggiisa kaaga yimaado kugu filnaado ayb wejka ugu dambeeya ama dariiqa ugu dambeeya qur-aanka lagu fasiraa waxay tahay ijtihaad qofkii ahal u ah inuu ijtihaado oo lisaanka ama luqada carabigana aada u yaqaano ee usuululfiqhiga iyo yaqaano culuumtan marka uu u baahan yahay tafsiirka dhammaanteed aaladii tafsiirka ay kaamilka u tahay qofkaasi tafsiirka waa fiirfiirin karaa waana ku ijtihaadi karaa wacalaa hada marka marka la leeyahay altafsiiru bira'yi lmujaradi xaraamun ra'yi keliya in qur-aanka lagu fasiraa waa xaaraam marka la leeyahay waa ra'yi ku dhisan jahli laakiin ra'yi cilmi ku dhisan markay tahay oo sida aima alarbaca oo kale aimada afarta oo kale a'imadii ka dambeysay ilaa yacni culimadii yacni eh, dambe waxaan arkaynaa marka iyagoo tafsiirka ku ijtihaadaya laakiin markaa ay ijtihaadayaan hawadooda kama socdaane qawaaciday ka duulayaan oo qofka daalibu cilmiga uu aada u garan karo tafsiir bira'yi marka madmuum ma aha dhammaantiis waa haddii jahli uu ku dhisan yahay waa xaaraam laakiin wixii cilmi ku dhisan dhib ma laha sidaasaana marka warka culimmadu uu kusoo khulaasaysmayaa intaas marka shan wej waaye oo tafsiirka duruqu tafsiir ah cilmiga tafsiirku marka waxyaabo uu u baahan yahaa jiro waa baxi kale isagana nacam cilmu tafsiir wuxuu u baahan yahay marka ugu horeyso luqada carabiga ruuxu hadduu yidhaahdo qur-aankii baan fasiraya waa inuu luqada carabiga meel ku ogyahay nacam ama yaqaa kor ha ka yaqaano ama mustaxdir inuu yahay oo uu kitaabada ka fiirsan kara markii uu u baahdaba ayb cilmu luga cilmu luqa markaan leenahay dee isimkii iyo ficilkii iyo xarafkii kulligood culumta ku tacalluqdo cilmu luqa waa tahay naam xuruufta kutubta naxwada iyada macaanidooda noo sheegayso asmaada iyo afcaashana kutub luqa afcaasha gaar ahaan haddana kutubul afcaal kutub laga qoray iyaa jiraan ayb kutubtaana horaan uga soo hadlay meeshaas marka intaanan dhaafin waxaan rabaa inaan baraarujiyo luqadan carabiga makaanada ay leedahay waa maxay ma makaanatuhaa luqada carabiga luqada carabiga makaanadeedu aaday u weyn tahay luqad kasta oo dhulka korkeeda saaranna iyadaa ka qiimo badan qiimigu maaha shilin in lagu soo helo waxaan ama in lagu soo tuugsada ma aha ama shilin in lagu soo helo qiimigu saas ma aha qiimigu waxay tahay luqad adiga kugu hogaamisay inaad kalaamullaahi fahamto kalaamkii rasuulka fahamto ood ku dhowrsato janno aada ku gasho luqad kuu horseeday sacaadatu daareyn wax ka fiican ma laha wax ka khayr badan oo ka baraka badan ma laha nacam haddii luqaadka ajaanibkee kale ayagu waa ku shaqaysane lacagaad ku helay haddii la leeyahay waxaan leenahay middaan carabiga ilaahay kalaamkiisaad ku fahmey qofka mu'minkaana waxaa intaas ku filan ba waa ku filan maanta marka luqada carabiga waxaan aragnaa marka dad aada ula dagaalamo ogow nin kasta oo luqadda carabiga la dagaalamaa wuxuu xaajis dhigayaa iyo teed iyo xijaab ayuu wuxuu kala dhigaa ummaddan iyo diintooda inay fahmaan waayo luqada carabiga waa luqatu diin waa luqatu diin af carabigu ma ahan luqa qoom gaara uu leeyahay ma aha muslimiinta oo dhana luqada carabiga iskale maaha waayo adiga adiga hadda markaad tukanaysid waxaa ku qasban tahay inaad carabi ku tukato faatixadii baad carabi ku akrisaneyn markau qofka soo islaamayo ama aada ashhaadanaysidba oo salaada dhexdeeda aad ku ashhaadanaysid carabigii baad ku ashhaadanaysaa haddaad rabto inaad nebigaaga la xiriirto luqa carabiyaad kula xiriiri kartaa axaadiidta nebiga qaala rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam waa wada carabin qur-aankii markaad kala furto musxafka carabi unbaa kuu soo baxaya xageed carabi uga cararee marka carabigu marka luqad qowm qoom luqadood maahane dad haddii ilaahay ku sharfayoo de luqo uga dhigay waa baab laakiin muslimkao dhanayba luqo u tahay nacam bal kuwii iyagu ka dhashaa laga yaabaa inayba necab yihiinba nacam oo ay leeyihiin marka saa say uga carari lahaayeen inay ka fekerayeen nacam laakiin waa qofka ka cararaa isaga unbaa iska miskiina nacam isaga unbay dhibaysaa qofkii marka waxaa laga rabaa luqadan inuu u ogaado carabiga luqatu diin inay tahay adiga inaad barato waqti ku bixiso ilmahaaga barto waa luqatu diin luqadan carabiga marka eh, qof alla culimadii horena waxay dhihi jireen qofka luqada carabiga la dagaalsan yacni carabnimada iyo la dagaalsan oo ummaddan iyo luqada carabiga inay calaaqo yeeshaan la dagaalsan waa qof zandaqa ku jirto iyo diin la-aan una fiirso adiga carabiga dadka neceb markaad u fiirsato dad diin ka fog waay qofka marka uu diin ku tacalluqo uu jecel yahayna carabigu waa u xaggiisa usoo iilanaa soo ma fahmin <clears throat> meeshaa marka luqadaas in marka aada loogu dadaalo la barto dadka muslimiintii horena <clears throat> waxay ahaan jireen markay soo islaamaan xagga luqadda iyo carabka carabayba ka noqon jireen hadda adigu imaamu lbukhaari haddaadan baranin cidow ahaa iyo meelow ku dhashay haddaan laguu sheegin kutubtiisa lagu soo hordhigo maxaad isdhihi lahaydna ninkaan carab waayaad is leedahay mana ahan carab ma unan ahayn xagga dhalashadan ka hadla ma unan ahayn culuumtiisii iyo wixiisii oo dhan mar allaale markuu soo islaamay wuxuu isku bedelay luqadiisii waxay noqotay luqatu diin oo carabiga ah ummaddii horena saasay wax ku qori jireen caalamka bari midka ka jiro iyo midka galbeed ka jiro luqadaas carabigaa kulmi jirtay marka hadda in inaga dalkeennii la yidhaha dhexdiisa carab ma rabno luqadoodii ma rabno waa u dhaafnay haddaa cararto ama u dhaafto adi unbay ku dhibaysaa nacam ninkaas maalka ka batay adi waxba kama qaadaysid nacam naftaadaad wax u dhibaysaa un keliya nacam adiga asagana kaas diinta ka cararaayo iyo adiga isku mid unbaad noqonaysaan waxaadii ma kasoo kordhinaysa waxay ku wanaagsan tahay marka inaad luqada carabiga in lagu dadaalo xoogga la saaro si ilaahay kalaamkiisa loo fahmo ayb waxaa kaloo u baahan yahay culumta eh, yani cilmu tafsir wuxuu u baahan yahay macrifat اlaxkaam alatii lilkalimi lilkalimati اlcarabiya kelmadda carabiyada axkaamteeda in la garto naxwadii iyo wixii lamidkaa ah kutubtaas waay lafdiga dhawaaqa iyo tarkiibka inuu balaaqo badan yahay iyo in kale inaad dowq u leedahay kaasna marka culumta balaaqada lagu bartaayo cilmulbayaanka weliba iyo badiica bayaanka iyo badiica ayaa qofku markuu yaqaano hadalkaani fasaaxo iyo balaaqa inay ku jirta in kale markiiba waa garan karaan ayb tan afaraad wuxuu u baahan yahay cilmu tafsiir shayga qur-aanka lagu dhex xuso oo mubhamka ah ee u baahan in la bayaaniyo ama duuduub loo sheegay ee u baahan in la kala dhigdhigo sababu nusuulkii in la fahmo naskigii baabkiisii waxyaabahaasoo dhan waxaa lagu qaataa naqli saxiix ah haddaad aayaddan waa mansuuqa maahe waa la nasakhay maya lama nasakhin markay tahay iyo wixii mujmal qur-aanku uu sheegayo tafsiirkooda iyo kulli waa in nebiga xaggiisa ama saxaabada loo aado ayb wixii marka cumuum iyo khusuus iyo baab iyo ilaaq iyo taqyiid iyana qofku waa inuu axkaamulqur-aankii iyo usuululfiqiga iyo waxyaabahaas inuu aada u barto waxaa kaloo ilmi cilmu tafsiir uu ku tacalluqaa baab kaloo aada muhim u ah waxay tahay maa yatacallaqu bilcaqaa'id qur-aanka dhexdiisa waxaa nagu soo marayo luqadii garanay axkaamtiina waa fahamnay saddex marka loo dhigo dhig qur-aanku waa caqaa'id wax adiga inaad aaminta lagaa rabo oo rumayso caqaa'idkiina waxay isugu jiraan caqiido saxiixa iyo caqiido faasida ah caqiidada saxiixa iyo midda faasidada ah qur-aanku marka marka uu caqiido sheego caqiidadaa tafsiirkeeda saxda ah ile nina tafsiir qaldan uu la aadaa nina tafsiir saxan caqiidada qur-aanka uu tilmaamay muraadka alle iyo muraadka rasuulka marka la rabo in si sax a ah looga ogaado culuumtaas naqligay ka mid tahay marka culuumu naqliya caqli keliya inaad isticmaasho maya waa inaad marka asxaabtii caqiidadoodii fiiriso aayadahan hadday deliishadeen waxay u deliishadeen fiiriso wahaakadaa xaggee marka la daba joogaya marka la rabo in caqaa'id iyo aayaad caqaa'ida marka la aqrinayo tafsiirkooda marka la rabo xaggee lala aadayaa a'imadii salafka oo weliba kuwii wax ka qoray gaar ahaan kuwana waxbay si gaara uga qoreen kuwo kalena waa laga wariyey asaaniid saxiixa looga wariyey sida alimaamu shaafici hadallo badana laga wariyey asaaniid saxiixa looga wariyey ee uu uga hadlayo caqaa'idka alimaam yani axmed ibnu xambala ka mid ah kitaab buu leeyahay aradd cala aljahmiya iyo kale musani oo tilmiidu shaafici kitaab buu isaguna leeyahay sharxu sunna bukhaari khalqu afcaali lcibaadka caqiidou uga hadlaa aayado qur-aanuuna keena iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam marka marka marka baab caqiido la joogo oo aayaduhu qur-aanku ay caqiido ka warramayaan inaad meel kale u baqoosho lama raba nacam oo tiraa qolo heblaaye iyo firqi heblaayeen annaga nahay ee halkaasaan ka fiirinaynaa caqiidadeenna a'imadii hore ma rabno kuwii dambaan rabnaa sax ma noqonaysa nacam oo waxay noqonaysaa marka baab caqiida laga hadlaayo waa inaan sida aan markaan xadiidka iyo tafsiirka ka warramayno aan u taagannahay qaala bnu cabaas qaala bnu mascuud qaala albukhaariyu aan joogno qaala axmed bnu xambal qaala shaaficiyu qaala maalikun intaas inay noo joogtaa la rabaa waxaan dambe ee gadaal ka yimid faraha laga qaadan qofkuna inay intaas cuqdo ku abuurin ayb midda lixaad waxa ay tahay ikhtilaafu lalfaad mararka qaar kelimaadka qur-aanku ziyaado yani xaraf baa yani kelmad baa xaraf zaa'id ku ah kelmad baa xarafka naaqiska ah ama qoraal ama akhris bay u khuduucaysaa culuumta qiraa'aadka iyo ku tacalluqdaana iskale iyo culuumu rasmi iyo culuumta sidaas oo kale ah ayaa iyagana qofka mufasirkaa ah inuu fiirfiiriyo ama uu ilmaam u yeesho ayaa aada iyo aada daruuri u ah intaas marka muqadamo ama gogol dhig baan waxaan uga dhigaynaa tafsiirka tafsiirkaan damacsannahay inaan markaa saddex habeen aan halkan masaajidkan ku akrino habeenka sabtiga caawo kale ah iyo habeenka axadda iyo habeenka isniinta saddexdaas habeenuu socon doonaa in allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo sida uu bilowgiisa noogu qadaray aakhirkiisana inuu noo qadaro annaga oo nabad qabno oo saalimiina haanimiin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih